sidoo kale rabbigan uu ku tilmaamay walfajri waliyaalin cashr ayaa noo bilaabatay daqiiqada amaba daqiiqada ka hore ilahi baa mahadla subxaana wa tacala inuna gaarsiiyey marka tobankaas maalmood inaan ka faa'iidaysanno oon rabbigan subxaana wa tacaala ku xirnaanno oon dembi dhaaf rabbigan weydiisanay toobakeen aan la imaadno sidoo kale macaasida ilaahay aan ku caasay inaan ka fogaanno inaan ka faa'iidaysanna ayaamaheeda iyo habeenaheeda oon ilaahi subxana wa tacaala wax raalla geliyo miisaankeenna xasanaadkan aada u buuxiyo inaan la imaadno go-aankaasna aan qaadanno rabbina aan weydiisano subxaana wa tacaala inuuna waafajiyo nagana aqbalo waxaan kusoo jirnay kitaabu اlkhayl baabka sideedaad baabu ta'diibi الrajuli qofka inuu nacam a a ma xadiikan ka soo boodna a intee weyaan a nambarka xadiidka ku ahaa hay nambarka xadiidka miiqa wayn saddex kun iyo saddex kun شhan boqol iyo lixdan iyo konton ile xadiidka ah xadaثana bشhr ibn khaalida ibn khaalid qaala ambana yaxya ibn aadam can ibn idriis can ibn isxaaq ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر حاء وأنبانا زهير بن زهير بن معاوية وموسى بن عقبة وعنا سعد مياه هي زهير بن حرب آه صحيح والله وشيخ أرضي جيسي والاسكو بحري جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم nacam ha Eh, xadiidka koobaad alfaadiisa miya waa shark xali ah maxaa dhibo ku jira in lissaar miya ma ku celinaa waaye casharki xalay oo kitaab alkhayl ka bilowday fardaha kitaabkii lagaga hadlaayey waa saddex kun shan boqol iyo kow iyo lixdanaad xadiiska ah waa xadiidka xalay cashirkii hore weeyaan dabcan cashirkeena cawli ma bilowmin akhbarnaa moxamed bin cabdilwaaxid qaala xadaanaa marwaan qaala xadaanaa khaalid ibnu yaziid ibnu saalix ibnu subayx ilmuri qaala xadaanaa ibraahim ibnu abi cablah can waliid ibni cabdiraxmaan aljurashi can jubayr ibn nufayr can salamat ibni nufayl alkindi radia allahu tacaala canhu arda waraxima jamiica aruwaat qaala wuxuu yidhi eh, saxaabigaas kuntu waxaana jaalisan mid fadhiyo cinda rasuulila nabiga agtiisa sal sl ayaan fadhiyey fa qaala rajulin ba wuxuu ya rasul rasuulka allow annaasu dadka adaala waxay dullaysteen ama ay hoosu dhigeen ama ay bahdileen annaasu dadki alkhayla fardihi wadacu waxay iska dhigeen alsilaax xubkiina way iska dhigeen wa qaaluu waxay laa jihaada jihaad ma jiro qad wadacat way dhigtay alxarbu dagaalkii awsaarahaa culayskeedii oo marka qofka xarbi oo ku jira waa hubaysan yahay waana raran yahay marka rarka waa la iska dhiga weeyaan fa aqbala rasuula nabiga alla la soo qaabiliy weji wejigiisa ula soo qaabiliy waqaala wuxuu yidhi kadabuu been bay sheegeen alaana hadda alaana hadda ayuu jaa yimid alqitaalu dagaalkii walaa yazaalu ma zuula min ummatii ummadayda ummatun ummad yuqaatiluuna ku dagaalamaan alxaqi xaq ku dagaalamaan kama zuulaan wayusiiqu wuxuu usoo leexiyaa allahu alwey lahum ayaga quluuba aqwaamin qolo qalbigood wayarsuquhum minhum uu ka irsaaqaya xataa taquuma saaca ilaa saacad qiyama ay ka dhacdo waxataa yaatiya ilaa ka yimaad wacdullahi wacdiga iyo ballanqaadka alle inuu muminiintu gargaaro waalkhaylu fardihi macquudun waxaa lagu guntay fii nawaasiiha foodeeda alkhayru khayr ayaa lagu guntay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamada laga gaaro wa huwadaas damiirka xaguu noqonaya keen ay ka mid sooma haye maxaa marka kuu muuqda aye sheekh cabdila ah, oh, damiirshaal iska dhiga waa suuragal iyadana yuuxa ilaya waxaa lii wayooda damiirshan imail adab adiga ay ku taallaa yuuxa ilaya waxaa lii waxyooday kolley wax macnoo ka tago qof haba yaraatee ma lahan eh, wa huwa wa yuuxa ilaya waxaa lii waxyooday annii aniga maqbuudun in mid la qibdoona aan ahay oo la oofsani hayra mulabain mid la nagina oo adduunkan ku nagaana aanaan ahayn wahuwa hadduu hadda dhihi lahay wahuwa yuuxii ilaya ya oo yuuxa bedelka uu dhihi laha yuuxii qof yuuxii ay ugu taalamayn ku jira shanuur marka damiir shan iskala ad meeshaasunbaad lagula carari karaa ya meel kale ad kula carari weyn ma muuqato wahuwa damiiru shaaniga ama ama shaaniga wuxuu yahay yuuxa waxaa la yuuxeeda ilaya aniga anii aniga maqbuudun mid la qibdoora inaan ahay oo naftiisa la qaadaan ahay hayra mulabain mid la negiye oo addoonkan lagu negayay aanan ahayn wa antum adinkana tatbacuunii waad isoo dabagelaysaan afnaadan adinka oo jamaac jamaaca ah yadribu garaacya bacdukum markiina riqaaba bacdin barka kale qoortiisu garaacaya annaga ummadda soomaaliyeed imisaan ishalignay oon ilaa maantan ishalligayna saasaa lisu laynaya toban qofaa la dilay soddonaa la dilay labaatanaa la dilay shanaa la dilay saddexaa la dilay annagaa ishalligayna wa cuqru daari اlmu'miniin mu'miniinta daartooda meesha gundhiga u noqon doontana ashaamu waa shaam maalinta iyadoo fitanta weyn ay dhacdo saas ayuu nabigan le salى اllahu alayhi wasalam cashirka caawa marka waa majliska boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waana habeen axad kow ya nacam iطraab haye aan ku noqon haye waaya waxaa weeyaan akhbarana axmed ibn cabdilwaaxid aلtamimi wa saduuq qaala xadaثana marwan wa huwa ibnu muxamed alasadi wa saduuq ya ha axsanta axsanta waa yahay majliskan caaw markaan bilaabi doono insha allahu tabaaraka watacaala aana kastoo ka dahnay waa majliska boqol iyo todoba iyo todobaatanaad boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad waana habeen axadda kowda kowda ilxija kun afar boqol iyo labaiyo afarta jir nabigana sal lla slam waa baabka sideedaad ee kitaab alkhayl hoos imaani baabu taadiibi rajuli qofka inuu edbiyo inuu tarbiyeeyo inuu dhaqaaleeyo inuu tababaro farasa uu faraskiisa wuxuu ku soo baabkan u baab xadiidka saddex kun shan boqol iyo sideed iyo kontonaad sideed iyo todobaatanaad ah waa xadiis daciifa akhbarana alxuseyn ibn ismaaciil ibn mujaalid almisisi waa iqa qaala xadaana akhbarana yaadhihi qaala akhbarana inaad tirahdo wa qaala imaam nasaa-i ama qaala haddii aad laakiin iska tirahdo akhbarana alxuseyn ibn ismaaciil ibn mujaalid waa sida loo badan yahay adiga marka a halkii waxaad isdhigaysaa booska alimaam anasaa-i xusein baa ii qor aniga alxasan miyaa kuu qoran maxaa idiin qoran adinka haye bal hubiya inuu xasan yahay u badanta akhbarna xasan ibn xusein ibn ismaaciil ibn mujaalid haye xasan miyaa idiin qoran haye shee cabdiwaxid xasan sooma xasankaan aadayna akhbarna alxasan ibn ismaaciil ibn mujaalid almisisi waa المصيصي وثقة قال حدثنا عيسى بن يونس السبيعي وثقة مأمون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي وثقة قال حدثني أبو السلام, أبو السلام الدمشقي ممطور الحبشي أيا وثقة يرسل عن خالد بن يزيد الجهني ومقبول قال كان وحوه عقبة ابن عامر البدري ويل الجهني وصحابي جليل رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه ymuru mid isoo mara bi aniga yasaayaa dhihi khaalid ibn zayd aljuhri ayaa dhihi wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo cuqba ibnu camir oo reer bani eh, juhayne ahaa ayaa soo mari jiray yoma rubi soo mara oo fayquul wuxuu dhihi jiray yaa khaalidu war khaalid ibnu yaziid aljuhaniyow khruj bina nabix narmi aan soo toog ama wax soo tooganne aan soo leebabtuuranne falamaa goortii kaana uu ahaada daata yowmin maan maalmaha ka mid ah abطatu calayhi waan ku daahay oo mudduu isugay faqala wuxuu ya khaalidu khaalidow tacaala balkaale ukhbirka aan kuu sheegay bimaa xadiid qaala uu yidhi rasuul rasuulka u yidhi sala allahu calayhi waali waslem faataytu waan u imid faqaala wuxuu yidhi qaala rasul rasuulka wuxuu yidhi sal alla l slem ina allaha alla weyne yudkhilu wuxuu ku geliyaa bisahmi alwaaxidi halkii leeb ama falaar alaaata nafarin saddex qof aljannata ay ku geliyaa ama saddex qeybta koxkoxay noqon kartaa halkii leeb ayaa qof iyo saanicahu kii sameeyey yaxtasibu fii suncihi alkhayra qofkii sameeyey leebkaas oo samayntuu samaynaa khayr iyo allow dhawaasho u sameeyey iyo warami bihi iyo kan wax ku gamo oo si saxa ah ku gamo iyo meesha mudneed ku gamo iyo wamunabilahu iyo qofka leeb leebka isaga ah baalasha iyo wuxuu ku duuli lahaa u sameeyo warmuu war waxganta warkabuu gaadiidka iyo fardaha kora sida loo koro barta wa an tarmuu inaad tuurtaan ood waxgantaan ay axabu ilaya la kalgacaylo baday min an tarkabuu inaad wax kortaan inaad muxuuaha faraska sidii loo koro baratid inaad muxuu ahaa sidii leebabka loo tuur aad baratid ama toogta aad baratid toogta ayaan ka jeclayu nabiga sal slm hadduu xadiidka saxiix noqdo ama haabit u noqdo walaysa nacam wa an tarmuu axabu ilaya min an tarkabuu walaysa ma ahnin allahu dheeldheesha iyo yaaryaarta laisu diiday walaysa ma ahan allahu dheeldheesha iyo ciyaarta la ogol yahay ilaa fii alaaati saddex mooyane ta'diibi arajuli qofka inuu edbiyo inuu tababaro farasahu faraskiisa iyo wa mulaacabatihi inuu la ciyaartankiisa ama la ciyaarkiisa imra'atahu haweenadiis uu la ciyaaro iyo wa ramyihi gamitaankiisa biqowsihi qowskiisa iyo waxaa weeyaan falaartiisa iyo leebkiisa tuuritaanka uu tuuray iyo wanablihi qawska iyo nabliga taqriiban waxaa weyaan qawska waa qaansadii iyo wanablihina waxaa weyaan waa falaarti biqowsihi wanablihi waa qaansadii iyo leeb kalama maarmaan waqti asal ahaan waman taraka ramya qofkii ramyiga waxaa weyaan isaga tago iyo inuu eh, toogta eh, muxuu ahaa wada yaqaano bacda an calimahu markuu barta kadib raqbatan canhu isagoo arinta iyada ah nacayb iyo diidmo u qabo fainaha iyada nicmat waa nicmo oo kafarahaa uu diiday ku kufriyey aw amaba qaal wuuu yihi kafara biha ku kufriyey xadiidka marka waa xadiis daciifa siduu hadda ku imaanay laakiin saddexda macno oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiidkan inuu sheegay hadda loo tiriyey intaba nusuus macaanida ayada ah oo ramyiga waxaa weeyaan farayso oo sidoo kale qofka inuu muxuu ah reerkiisa cishro iyo wanaag kula dhaqdo ood faracyaar iyo kaftan iyo u yimaado inay cishir wanaagga ay tahay nabigeenna ficilkiisa laga garana sala allahu calayhi waaalihi wasalam faraska in la barbaariyo oo faraska lagu dadaalana aayadaha qur-aankaaba ku cado waaciduu lahum ma statactum min quwatin wa ribaad alkhayli alkhayl ayaa layidhi ilahay baaba cadday subxana wa tacaala xadiidka sanad ahaan daciif oo noqdo lakiin macaanidu u xambaarsan yahay waa macaani kulahaa waxaa weeyaan nusuusta kitaabkii sunnada iyo asalka shareecada ku qotomo weeyaan baabu dacwat alkhayli fardaha allabaryada iyo alla baryaan ayuu baabkan u baabiyay xadiidka saddex kun shan boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad fardihii laftirkoodiia ilahay baryaan subxana wa tacaala أخبرنا cمر بن علي فلاس وثقة xافظ قال أنبأنا يحيى بن سعيد القطان قال xدثنا عبدالحميد بن جعفر وصدوق رمي بالقدر وربما وهم قال xدثني يزيد بن أبي حبيب الأزدي وثقة فقيه عن سويد بن قيس التجيبي وثقة عن معاوية بن حديج التجيبي وصحابي صغير رضي الله تعالى وارضاه can abi darin اkifaari radia اlahu taala ada qal u abu dar qaala rasu rasulka wuxu yh sal slm maa min farasin faras ma jiro carabiyin ee carabi ah waxaa la yihahda alkhayl alcarabiya alasiila fardaha meelo badan qaar cajama qaar wahaakada noocyada marka aadka u dheereeya oo taxamulka iyo adkeysiga badan weeyaan oo geesinimadoo dagaalka badan fardaha alkhayl waxaa la yihahda alfaras alcarabi alasiil oo qolyahan imaaraadka iyo qolyaha khaliijka iyo ayaa tartanada markay gelinayaan aad ugu faantamaanoo malaayiin lacaga lagu kala iibsadaa marka aras noocaas ma jiro maa min arasin aras ma jiro carabiyin carabi ilaa hadduu jira yu'danu lahu waxaa loo idmaa cinda kulli saxarin aroor kasta iyo muxulliga saxuurta bidacwatayn laba alla baryo bidacwatayn allaahumma wuxuu leey marka allaahuma allahow khawaltanii waxaad ii gacangelisay man qof khawaltanii adii gacan gelisay oo min bani aadama ibni aadana wajacaltanii lahu isaga ayaad inaan aad ilahaado ood igu shaqaysta igu xamaasho ood igu muxuu ah aragoodo ayaad ii heshay fajcalnii iga yeel rabbiyow axabba ahlihi wa maalihi ilay axabba ahlihi ehelkiisa ka loogu kala gaceelo badan yahay iyo wa maalihi maalkiisa ilayhi isaga ilaahay aniga oo faraskii ah iga yeel weyaan aw amaba min xabi maalihi maalkiisa kuwa loogu kala badan yahay mid ka mid ah iyo ahli ehelkiisa ilayhi isaga allow kuwaas igu dar saas ayuu nabigeena sheegay sala allahu calayhi waali wasalam fardaha in ay dacwadaas leeyihiin ah, muxuu ahaa marka miiqaa duca waa meeshan waxaa idiin muuqata hal mise laba ya laba say ku noqotay axabu اlmaal wa axabu saas miya mumkin baab tashdiid adkayn la adkeeyo adkayn laisku adkeeyo fii xamli اxamiiri dameeraha in loo qabto amaba loo saarsiiyo cala alkhayli fardihi oo inti faraski la qabto faraskii oo waxaa dhadiga ah in la qabto oo kadibna dameer ama muun loo keena oo kadibna loo saariyo arinka isaga in aad iyo aad loo adkeeyo oo lisidiido ayuu baabkan u baab yahay ardihiiaa la ihaanayna mogta markaas marka dameer loo qaabtay ihaana waxaa uga sugan fardihii oo ilaahayna u ammaanay subxaana watacala ajir badan lagu sheegay oo manzilo aad u sarraysa jooga ayaa dameer marka loo qabanay arrinta iyada ayaa la diidayaa xadii saddex kun eh, shan boqol iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai ala abarana qutay ibn saciid qaala xadaana layt ibn sacd can yaziid ibn abi xabiib can abi اlkhayr wamarsad ibn cabdillahi اlyazani wa iqat faqiih can ibnu zurayr cabdulaahi uh, ibn zurayr alghaafiqi iqat rumya bitashayuc can cali bn abi aalibin radia allahu ta arda qala uri sayd cali uhdiyat waxaa loo rasul rasulka al sala allahu alayh wali slam baqlatun baqal ayaa loo soo baqasha marka waxaa weeyaan waa dameerna ma ahan farasna ma ahan laakiin iyagaa iska dhalay baqlatun baqal waaya ayaa loo soo farakiba wuu koray faqaala caliyu wuxuu yidhi sayid cali radia allahu ta arda low xamalnaa haddii aan u qaban lahaynay oon u saarin lahaynay alxamiira dameerihi cala alkhayli fardihi lakaanat waynoo sugnaan leednala annaga midla haadihi tanoo kale baqashaanoo kaloo badan ayaan heli lahaynay haddii fardaha iyo dameeraan isu qaban lahayn oo weliba faraska laga dhigi lahaa inuu yahay muxuu aha dhadig dameerkiin laga dhigi lahaa inuu yahay lab waaye saasuu nabigeenna u bandhigay qaala rasul u sl slm inamaa in kalaman yafcalu waxaa sameey dalik arrinka isaga oo dameeraha iyo fardaha isu qabta alladiina kuwii laa yaclamuun waxba aanan ogeyn dadka aqoonta yar oo fardaha sharafta ay leeyihiin iyo qiimaha ay joogaan aanan aqoon u lahayn umbaa waxaad sameeyey ayuu nabig yihi sal allahu calayhi waali wasalam xadiidka saddex kun shan boqol iyo koy sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas abarna xamed ibn mascadata asaami albahili waa saduuq qaala xadaana xamaad ibn zayd ibn dirham wahiqatu tabt can abi jahdam muusa ibn salim alhaashimi waa saduuq can cabdilaahi ibn cubaydillaah ibn cabaas alqurayshi waa iqa qaala wuxu kuntu waxaan ahaa cinda bn cabaas cabdullahi bn cabaas ayaan la joogay radia allahu tacaala canhuma fasalahu rajulin baa wuxuu weydiiyey akaana miyuu ahaaday rasul rasulka a sl slm yaqra'u mid akhriya fi اduhri salaada duhr iwalcasri salaada casr miyuu qur-aan akhrin jiray qaala wuxuu yihi laha maya yaa dhihi cabdullahi bn cabaas falacalahu wuxuu ahaaday ninkii yaa dhihi marka qaala wuxuu yihi ninkii falacalahu wuxuu mudan yahy ama laga yaabaa kaana inuu ahaada yaqra'u mid akhriya fii nafsihi hoos u akhriyay ayuu inuu ahaa ayaa laga yaabaa qaala wuxuu yihi khamshan alkhamshu walkhadshu yacni dhaawac kale ad geysata dhaawac kale khamshiga waxaa weeyaan wejiga oo waxaa wey qofka cidiyaha looga feento ama looga xagto ayaa la yihahda khamshiga amsan haadihi tanayto ayaa sharun ka shar badan min alulaa tii hore ka shar badan weeyaan macnaha marka ibn cabaas akrin ma jiri jirin ayuu marka meesha ka muuqata laakiin arrinta isaga ah iyada ah si aad ogsoontihiinba in nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu akhrin jiray nusuus cad oo haba yaraatay muxuu aha aanan laalaab lahayn oo saxaabada nabigeenna raggii kibaarta ay wariyeen oo tawaatur ku dhow ayaa xataa nabigeena markuu salaada duhurka iyo casarka oo jahriyada ay ku jira xitaa suwarta ad akrina ayaa la maqli jiray oo saxaabada ay maqli jireen sala allahu calayhi waaalih wasalam waman xafida xujatun calaa man lam yaxfad qofkii marka waxaan xifdiyey oo ogsoon iyo qofkii aan ogeyn haddii ay isu yimaadaan kanaan ogeyn baa lalihi iska joogaday sidaa weyaan qaala muxuu ahaa haadihi tani ayaa sharunka shar minulatii hore inuu nabigan hoos waxu akhrin jiray jasma u akhrin jiray ina rasu rasulka sal slam cabdun waa addoon amarahu allahu tacala alweyne ayaa faray biamrii amarkiisa faballagahu markaasuu dadka soo gaarsiiyey wallaahi allaan ku dhaartay makhtasanaa naguma gooniyeelin maxalushaahidku halkaane rasul rasuulka sala allahu calayhi aalihi wasalam naguma gooniyeelin bishayin shay duuna annaas dadka sokadooda oo dadka iyo annaga intuuna kala sooca annaga wax a ah nabiga nooma sheegin sal اlahu alي waslm ilaa bialaaثatin saddex mooyane saddexda iyana ayaga gooni ma ahane ayagaa laga yaabaa in raggii hore u wariyey ay u horeeyeen amaranaa wuxuuna far nabigana sal slm an nusbiqa اlwuduuءa weysad inaan wanaajino waisbaaqu اlwuduu'i cala makaarih ummadda u wada dhahan tahay wa an laa nakula الصadaqa inaan sadaqa aanan cunin ama zaka ha noqoto ama sadaqada tatawuc ha noqoto inaanan qaadanin taas ayagay gooni ku tahay walaa nunziya inaanan u qabanin oon u saarinin alxumura dameerihii cala alkhayli fardihii korkoodii inaanay yeelinna nabigeenna wuu noo sheegay uuna faray sala allahu calayhi waaalih wasalam ya abaahin ahaa abaahin marka loo isticmaalaa dameer abaahin geelo maan aqoona jiray geelleydi soomaali dameer waxba lagama weydii badan waxba kama yaqaanaan fiican haddii aad aad usoo weydisa way ku war naga dameer ma dhaqanin waxad yeelaysaan naga dhaaf ay ku leeyihin marka abaahinta geela loo isticmaalaa loodana maxaa loo isticmaalaa looleyna ma noqon weydeen ya maxaa loo isticmaala marka uqabasho ya khayr alabsi bas warka o dhamaad ama adaba qabasho waa loo baahdeen calaf اlkhayli fardihii in muxuu ahaa la raashiimo oo raashiin la siiyo ayuu baabkan u ama la xarmiyo min tacbiir xadii saddex shan boqol iyo laba iyo waa xadiis saxiixa qaala aimam nas abarna alxari ibn skin qratan aleh an asmc can ibn wahb cbdillah ibn wahb almasri wa iqatun xafidun cabid kiholn wa iqatu dabt qaala xadaanii طalxa ibn abi saciid alqurashi wa iqatu muqil xadiis أنa سعيidا المqبري سعيid بن أbي سعيid kaysan المqبري weyaan wa ثiqaة تغayara qabla mowtihi بأربع سنيin xadaثa wuxuu u sheegay سعيid المqبري can أbي هurayرaةa yuu ugu sheegay raضيa الlahu taعala arضاه can rasul rasulka inuu abu hurayra ka wariyey salى الlahu عalيه waلي وsلم qala rasulkan inuu yidhi man qofkii اxtabasa xabiso amaba xiro farasan faras fii sabiila jidka alle darteed dartiis u xiro iimaanan iimaan awgii bilaah alweyne u rumayna iyo wa tasdiiqan rumayn uu rumaysan liwacd illaahi alla ballanqaadkiisa oo qofka hawsha ayada samey ajarka uu heli rumaysan kaana wuxuu ahdaa e, shibacuhu dharagtiisa iyo e, cunada markuu ka dharga cawski iyo wixii la siiyey dharagtiisa riyuhu iyo cokanaantiisa biyaha uu cabay i wa bowluhu kaadidiisa i wa digadiisa xasanaatin xasanaad fii miisaanihi miisaankiisa ayuu ilaahay ugu dhigaa subxaana wa tacaala saasuu nabig sal sl marka xoolahaas in alla dartii loo quudiyo oo jidka alle muxuu ahaa in lagu aado loo quudiyo ajarkaas ayaa laga helaya ayuu nabigeena sheegay sala allahu calayhi waali wasalam aayat asabaqi lati lam tudmar baabu gaayati sabaqi baratansiintiisa amaba mxuu aha amaba tartansiintiisa baabu gaayati sabaqi tartansiinta yoolkeeda lilatii fardihii lam tudmar aanan la boglaalin meesha ay ku ekayd caddayn lacday baabkan u baabyahay tarjamadan maxay tahay fardaha musaabaa iyo tartana loo sameeya laba qaybood ay u qaybsamaan qaybu alkhayl اlmudmar ayaa la yihahdaa waa fardaha la boglaalay raashin baa laga dharjini meel qabow ayaa muxuu ah la geyni waxaa weeyaan halkaas ku jirayaan ilaa ay aad ugu buurtaan kadibna hal mar ayaa waxaa weeyaan waxaa laga jarayaa biyihii iyo adi si mucayan ayaa la yeeli waa jiim camal waa jiimka camal kadibna waxay noqonayaan seed aad u adag oon daalin oo orod badan oo dagaal badan oo haakada ay noqonayaan waa kuwa marka la carbiyey oo la tababaray walatii lam tudmarna waxaa weeyaan waa iska caadiga hata xaaladeenna oo kale iska caadigeenna saasoo kale yacni dadka ajiimka aan qaadin oo iska fadhiyo iska wardiyo halkaa iska fadhiyo wardigana waa loo bahanya mogta mararka qaar dee socodka waa loo bahan iyo in lasyar almumin alqawiyu khayru axab ilahi min almumin aciif wa fi kulli khayr soo noo marin sal slm marka fardaha marka labadaas qaybood qaybsamaan fardaha marka kuwaan la carbiyey halkani ka hor ilaa sideed mayl oo laga yaabo markii hadda maylkan caadiga loo dhigo inay noqdaan muxuu aha toban dhowr mayl ayay daqiiqad ku goynaya soo noqonayaan kuwaan aan la carbinina oon waxaa weeyaan eh, la tarbiyeyni idmaarka aan lagu samaynina hal muxuu ahaa mayl oo laba kilomitr meelaha u dhiganto aa laga yaaba ama kilomitr ibar ayaa laga yaaba inay ka neefoodan ay ka dhacaan wadadkii lamid ad inteenna ma sii haddii la yidhahdo inteenna muxuu ahaa yaro socoto oo isyara habayso gooriinta kale yaro orda hadaa la yihahdo ilaa muxuu ahaa masaajidka eydka qaar laga yaaba in muxuu aha meesha laga qaado beriyaan xasuustaa jaamacadda anagoo joogna ayaa jaamacadda waxay samayn jireen tartan madiine marka waxaa la samaynayaa sanadka laba jeer camala maaratonka waxaan ay samaynayaano intii laga dhaqaaqa masjidka jaamacadda madiinmadiine maaha jaamacadda gudaheeda masjidku inta laga orda ayaa salaada casr kadib ayaa waxaa la tegayaa dalxulayfa meesha laga xirto ayaa orod lagu tegi kadibna waa la wada noqona haddana ardaydii marka waxaa laga yaabaa inay kun arday hal mar islaqaan kun dadka waa kala tabsan yihin mogta rag waa isu sii diyaarinaan waxaa weya tartankaa muxuu ahaa inay qaadanay rabaan lacag aad u badan waa lagu bixiyaa qaarna waxa weyaan iska jidboonayaano marka dadka yaacyaacayaan kadibna waxaa la dabadhigaya ambalas iyo mxuah baabuura la dabadhigi horena baabuur baa laga dhigi gadaan baabuur baa laga dhigi saasaa loo wadi markii ay la soo noqdo oo wix yimaada ay yimaadaan intoodba ma imaanayaan wix yimaada waxaa weeyaan eh, raggi ay soo hormaraan taqriiban ambalaasyadii iyo baabuurta basaska daba socdiy kulli budwa raggooda muxuu ahaa qaar barolaatio saa u yeelo oo muxuu suuxsan ataa kujiri oo istaan la geyni maxaa yeeli qofku maba diyaar garoobin isagoo mxuu ah sidii iska fadhiyo oo jirkiisa uusan waxan ayuu siidayni laba nino marka jibuutiyaana ayaa muxuu ah soomaali ah ayaa mar kasta number one iyo number two waxaan hubaa saddex sana miya taqriiban cid kale oo ka qaadi jirta ma jiro waa rag wadaada oo kuliyatu luqa alcarabiya ay dhigan jireen marka number one waa iyaga qowdhan mid la dhihi jira kamid ah waa number one iyo number two cid kale oo ka qaadi ma lahan ayagoo sidii oo weli un muxuu ahaa haysta biladii haysta oo cid ka dabateg ka tag la waayo ayay jabuuti u noqdeen jaamacadda dhameen marka saa weeyaan muxuu ahaa marka fardaha la tababaro oo amaba lala rabaayadeeyo si fiican muxuu ahaa jirkooda loo adkayo oy adkaysanayaan marka wuxuu rabaa halkan imaamku inuu ku yidhaahdo baabu gaayati sabqi baratanka yoolkiisa ay baratamaan ama mxuu aha la baratansiiyo fardihii lilatii fardihii lam tudmar aanan la boglaalin oonan muxuu ahaa biluqatina jim aanan muxuuaha la gelinin meesha ay ku eg tahay ama ay ku ekaan jirta xilliga nabigeena sal allah alay waslem oo masaafado intaay la ekayd ayuu baabkan u baabiyay xadis saddex kun shan boqol iyo afar iyo ama saddex iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alay abarana ismaaciil mascuud aljaxdari waa iqa qala xadaثna khalid bn xasan watiqat thabt can ibn abi diib moxamed bn cabdiraxmaan alqurashi alcamiri watiqat faqihu faadil annaafic mowla cabdilahi bn cumar bn cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulk sal slm saabaqa wuxuu tartansiiyey bayna alkhayli fardihi yursiluhaa nabigu wuxuu kasii dayn jiray min alxayfa meesha xayfa loo yaqaana wa kaana waxaad amaduhaa yoolkeeda meesha ay ku idashahayn oo ay ku idlaadaysa khadkii aad taqaaneen loo dhigina aniya اwida ama wada meesha loo yaqaano aniya wada طalca اlbadru calayna min aniya اlwadaaci ama wadaaci wajaba الshukru calayna madaca lilaahi daacin ayuha اlmabcuuثu fiina jiita biamri muaaci sida hadda caamka oo taqaanaan oo waxaa weeyaan eh, filimkan laga sameeyey siirada nabigana sal slm iyo jihaad bartn bartu ay ka sameeyeen nimanka libiyaanka ee xilliga hore eh, waxaad hadda arkaysaa marka nabigeena ala sl slam uu madiine usoo haajiray in lagu qaadayo alaca albadru calayna min aniyaati اwadaaci aniyat wadaacana kuma taal dhanka asaga nabiga ala sl dhanka qubaad ka imaada dhanka koonfuraad ka imaada soosaa maaha aniyat wadaacna waxay ku taallaa shimaalka iyo waqooyiga ay ku taallaa oo magaalada madiine waqooyigeeda masjid nabowi ayaa inta loo sii dhaafi hadda abcan meel bundo ahoo waliba eh, eh, nafaqah ayay bandiqadii ku taalla meesha aydahayd oo hadda methaniyo dacwa la hadda laga yaqaan ma laha dadka unta aahaartii taarikhi yaqaan baa yaqaan markasay ku dhacday in nabigeena ala sl markuu ka soo magaalada madiino in lagala hortago oo la yihahda alaca albadru calayna min taniyat lidaaci marka culimada muxaqiqiinta oo siirada ka hadla ahlu waxay leeyihiin markii lagala hortagayo nabigeenna xilligaas ma ahayn xilliga ugu munaasabsan waa markuu nabigeena ala sl slam uu ka noqday qaswa tabuuk kasoo laabtay oo himaal halkaas ka imaaday marka alaca albadru calayna markaasay u badan tahay leeyihiin wallahu aclam markaasay u badan tahay leyihin wallahu aclam marka alcumuum aniyatulidaaca iyo marka wadaaca iyo xayfa waxaa udhexaysa lix ilaa sideed mayl oo maylkaas sharciga ah ama xilligaas la isticmaalay keenna maahan waa ka duwan waana ka badan keenna maaha waa ka duwan waana ka badan marka maylkaas lix mayl annaga keenna haddii laga soo qaado waa ilaa sagaal ama toban kilomitr wa taqriiban intaas ayaa la orodsiinayey min eh, saabaqa bayna alkhayli yursiluha wuxuu ka sii nabigan min alxayfa wa kaana amaduhaa yoolkeeda meesha ay ku gabagabooyeysan waxay ahayd haniyat alwadaac wadaac wa saabaqa nabigu wuxuu tartansiiyey bayna alkhayli fardihi allatii taasoo lam tudmar aan la boglaalin oonan la rabayadaynin ama la adkaynin jirkeeda wa kaana waxaad amaduhaa yoolkeeda meesha ku gabagaboobaysa ama tartankeeda ku dhammaani ama uu ka bilaabani min aaniya aniyaudac ilaa masjid bani urayq iyo nimanka reer bani urayq masjidkoodii waa wax aad u yar kilomitr ataa ma dhamo meesha hadda taniyatuludaaca nagula tusay annaga dee mana joogin wamaa shahidna ilaa bimaa calimna wuxuu nala tusu imaanahna halkaan baa nagula yiri lakin waxaytama naqan raggi una ahaarta magaalada madiine yaqaan ayaana soo mariy waxay yidhahdeen meeshaan waa meesha taniyatuludaac ahayd marka meesha ayada iyo intaas masjidkana bani zureyq waa masjid la yaqaano oo xilligii hadda taqriiban labadi kun kadib la dumiyey kadibaa la dumiyey masjid nabowi meesha hadda imika laga dhaansado ayuu ku beegan yahay oo dhanka buurtan wuxuu ka xigaa sal xaggeedu ka xiga meesha ayada marka masjid nabowi wuxuu u jiraa ugu badnaanba masjidka wuxuu u jiraa taqriiban hadda haddii la qiyaaso inta hadda dhismaha wuxuu waxay isu jiraan ugu badnaan saddex boqol ilaa afar boqoloo mitr ugu badnaan haddii kaloo ka yarta meesha ayada waxaa ku oli jira marka basaska gobollada u baxa oo loo yaqaan naqal jamaaciga xaro weyn oy leeyihan ku oli jirto annagaan ku gaarnay xilliga jaamacadaan tagayn oo muddana kusii taalay xaradaas waxaa ku dhex yeelay marka masjidka isaga bani zurayn masjidkooda halkaas ku dhex oli jiray xaradaas uu ku yeelay marka nin oo ganacsado ah ayaa marka meos booska asaga ah oo dhan ayaa la siiyey ille dowladdu waa taqaana oo dhulka aanan aad u dhisnayn dadka maalgashana waa la siini baskina meel kale la aadiyey oo shaaric abidar meel yihah oo dhankan muxuu ahaa uxud xagga tagtaa la aadiyey oo haddaba uu ku yeela markii ugu dambeysay meesha marka ninka ilahay qadarkiis masjidka u dumiyey iyo macaal meesha dhan qorshahan wuxuu ahaa in meeshii masjidka masjid quruxsan oo weyn laga dhisa suuq weynoo muxuu ahaa aan caadi ahayn meesha laga dhiso ninka uu maalgashi weyn samey waa boosas ugu yaraan ilaa toddoba toban min toban ilaa todoba boos wa udheeey yaast aad u weyn masjidka nabigana kaabig u saaran ay ahayd marka ilaah qadarkiis meesha iyadoo la dhisi ay ugu dambaysa oo de taqriiban biyo un iska burqaday biyo aanba go-ayn <laughs> oo si loo gooyo la waay ayaa imtixaanku noqday dhihi jireen ma naqan wuxuu la sheegay maasa marka masjidkii taqriiban hadda intuu duunsan yahay shan iyo toban sano waa ka badanta oo weli aanan la dhisin masjidka nasuraqi meesha uu ku yeela marka iyo aniyatulwadaaca marka hadda aan isu fiiriyo isu eego ugu badnaan waa laba boqol saddex boqol oo mitir laakiin mayl aw aqale waana tegi doonaaye ay leeyihiin marka wallahu aclam waa suuragal in aniyada hore durogsanad waa suuragalo ilaa hadda intay sheegayaan ay noqon karto alcumuum waa wax hal mayl ka yar meesha iyada meesha aniyatulwadaaca iyo iyo masjid bani zuraaq intu dhexaysa waa hal kilomitr wa hal mayl ama wax ka yar weyaan waay meelihii laakiin waxaa laga garana maanta hadda axaadiis sheegayaan dhismooyin waxaa laga wada taagay adan hadda islihi oo kale cidda taqaana sagaashameeyihii oo hadda imaado waxay ka garanaysa waa ku wareer indhahay maxaa taagtaagi waaya hay ana rasul rasulka sal sl saabaqa wuxuu tartansay bayna alkhayli fardihi yursiluha wuxuu ka sii daynayey oo ka diraaye min wa kaana amaduhaa yoolkeedana wuxuu ahaa haniyat alwadaaq wasaabaq wuxuu tartansiiyey bayna alkhayli fardihi allatii taasoo lam tudmar aanan la boglaalin wa kaana amaduhaa yoolkeeda wuxuu ahaaday min aaniya laga bilaabatay wadaac ilaa masjid bani zureyq reer bani zureyq masjidkooda masjid bani zureyq maxayt marka annaga soomaali haddii aan nahay masjidkii luuq waxaan arki jiray masjid la yidhaahdo masjidka ashraafta ragga reer luuq waa yaqaanaan marka in masaajidda marka qolo lagu magacaabo wax dhibaa ah ku sugan wax haba yaraatay dhiboo ah ku sugan ma lahan masjid bani zureyq ma arkaysaan saxaabada nabigeen wax ka warrama arrintan marka wax ishkaal oo ku sugan ma lahan weeyaan haddii ay meesha ku jirin in ummadda ay ka xigsanaan oy ummaddii ay muxuu ahay ay ka riixanaan ama ay ku faantamaan ama annaga askale ay leeyihin shafka garaacanaan baas baab kale laakiin ka magac ahaan in masjid bani fulaan la yihahdo wax ishkaal oo ku sugan haba yaraata ma lahan weeyaan waaye waxaan u daliila xadiidkan ayaa u daliila oo muttafaq calayhi baabu idmaar اkhayli fardihii in la boglaalo lisabaqi lisabaqi in la tartansiiyo sida fasiixa afsaxa waa sabaq in la yihahdo bifatxi asiin siinta iyadoo mushadad oo la kordhabo asabaq la yihahdo asabaq bitashdiid الsiin waa fatxi alba asabaq asabaq xadiid saddex kun shan boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa akhbarna maxamed bin salmat almunaadi wa iqatun tabt alxaarid miskiin qiraatan anig waan asmac iqatun tabt can ibn اlqasim cabdiraxman qasim muctiq wa iqa qaala xadaanii malik bin anas bin adal hijr can naafic can ibni cumar radia allahu tacaala canhuma ana rasul rasul ka sal slm saabaq wuxuu tartansiiyey bayn khayr fardiya alatii taas qad udmirat laboglaali min xayfa meesha la yihahyo ka tartansiiyey wa kaana amaduha yoolkeedan wuxuu ahaaday haniyat wadaac wa saabaq wuxuu tartansiiyey bayn alkhayr fardihi alatii taasoo lam tudmar aan la boglaalin min aaniya aniyada ilaa masjid bani zureeq wa ana cabdlahi bni cumar cabdulahi bn cumarna wuxuu xadiidka warina kaana wuxuu ahaaday wa ana cabdulahi bni cumar kaana wuxuu ahaaday minman rag ayuu ka mid ahay saabaqa tartamay biha ayada ku tartamayuha ma midaan damba mise midda hore mise waxaa weeyaan iyadoo isku wada xiran allahu aclam lakiin tan damba ay u badan tahay baabu sabaqi tartanka iyo tartansiinta wixii ku soo arooray iyuu baabkan u baab yahay maxaa banaan oo xoolo lagu kala qaadan kara maxaan lagu kala qaadan karin somalida waxay dhihi jireen waa sharad haddii aan kaa badiy sharad waxaa ii xihan inaan waxaas aan kaa qaado haakada sharadka waxay dhihi jireen umayna sharadka sharciga maha la socday waa kii soomaalida kan hadla hadda lafdigaadaan sheega waa lafdi soomaaliya lafdigii sharciga ahaa ma ahan xadيث kun شhan boqol iyo شhan iyo sideetanaad waa xadيث صaحيixa أخbarna ismاعيل بن مسعوud الjaxdري waثiqa qala xadaثna khالد بن xaمد الhujaymi can بn abi db cبdiرحman بn xamd بn abi dib weyaan waثiqaة habt can naafic bn abi naafic albazاaz almadni waثiqa bazaar mis bazaaz wa bazaaz ha waaye almadni waثiqa can abi hurayra radia allahu taala an rasul rasulka sal sl qa rsulkan wuxuu yidhi laa sabaqa tartan ma jiro xoolo lagu kala qaato ilaa fii naslin leeb iyo wax la gama mooyane aw xaafirin ama wax qoob lah oo orod ku tartama moyane oo faraskii oo kale aw khufin amaba cagla oo awrti iyo geeli iyo wax lamidka mooyane saddexdaas umbaa nabigan wuxuu yidhi sal l slm waxa lagu kala qaadan karaa sabqi xoolo lagu kala qaad saddexdaas umbaa bannaan ayuu nabig l sal slm waxaa la xugun noqonaa marka ama la mid noqonaa berigi hore falaarun baa la tuuri jiray somayn hubkii hadda caadiga ah casriga ah waa la mid sidoo kale waxaa weeyaan waxyaabaha aalatu addifac walxarb waxyaabahan waxaa weeyaan nafta ama lagu difaaca ama dalka lagu difaaca ama diinta lagu difaaca ayana waa lamid oo booskaas ay galayaan booskaas ayay galayaan weyaan oo muxuu ahaa orodka ay galayaan lakin waxaan iska ciyaar ciyaarta macno kuma dhisno oo malaayiinta lagu kala qaadani wax la ogol yahan xadiiska kun shan boqol iyo lix sideetanaad waxadayse akhbarna saciid ibn cabdiraxmaan abu cubaydillaahi almakhzuumi alqurashi waaiqa qال xadaثna سفyاn بن عyeyنة عن بن أbي diib عan ناaفiع بn أbi ناaفiع عan أbi هurayرaةa رaضي الlaه ta arضاه أna rasu rasu slى الlaه عaليه ولي وsم qa rasulkan wuxuu yihi laa sabقa tartan iyo orodsiin iyo kala badin ma jirto oo lacag lagu kala qaata iyo xoolo lagu kala qaato ilaa fii naslin wax la gama oo leeb iyo wax la midka mooyane ow qufin amaba cag wax lah oo mxu sida geeloo kale mooyane aw xaafin ama qoob intaas waxaan ka ahayn lama ogola ayuu nabig sal allahu alayh waali waslm culimada marka waxay leeyihiin wixii la xugun aho noocaas ahna ishkaal ma lahan xadiiska kun shan boqol iyo toddoba iyo sideetanaad waa xadiis saxiix akhbarana ibraahim ibn yacquub sacdi wathiqatun xaafidun rumiya binasb qaala xadaana ibn abi maryam saciid ibn xakam ibn abi maryam aljumaxi iqatun tabtun faqiih qaal wuxuu yidhi anba'ana leyt ibnu sacdi mi ahli misra can ibn abi jacfar cubaydlahi bn abi jacfar almisri waaiqat faqiih caabid qiila can imaam axmed layanahu inuu imaam axmed ku yaro sheegay liin ayaa la yihi qiila waa siiqa tamrid la socda can muxamed ibni cabdiraxmaan alqurashi waaiqa can sulaymaan ibni yasaar alhilaali waaiqat faadil axad اfuqahaai sabca fi ahdi taabiciin raximahum اllah can abi ubayd can abi cubaydillaah mowla aljundaciyiin daciyiin wa iqa can abi hurayra radia allahu ta arda qala wuxu abu hurayra laa yaxilu ma bannaana sabqun tartan xoolo lagu kala qaato ilaa calaa khufin wax waxaa weeyaan caglah mooyane aw xaafin ama qooblah intii kale axaadiistii hore ayaa ku dartay oo ah nasliga ahayd xadiidka saddex kun shan boqol iyo sideed sideetanaad waa xadiis saxiixa akhbarna maxamed bin masl canazi can khaalid bin xadid hujaymi qaala xadaثna xumayd ibn abi xumayd awil wathiqat mudlis can anas bin malikin hadim rasul lah sal slm radia allahu ta ada qaal wuxuu yidhi anas kaanat waxaa u sugnaatay rasul rasulka sal allahu alayhi waaalihi waslm wuxuu lahaa naaqatun hal tusama waxaa la alcadba magaceeda waxaa la cadba magac geela wuxuu leeyahay magca sida bini aadamka oo kale dhallinyarada in ay qoonina laga yaaba dadka aan geelayd ahayn kow magacyo caadi ay leeyihin oo markii looga dhawaaqo uu muxuu ahaa looga yeero uu muxuu ahaa dhagaqaadi amaba uu laga yaabo inuu olol ka sii dayo waaya tusama loo yaqaano ama la yidhaahdo alcadba laa tusbaqu aan laga hormarin markii tartan ay noqoto fa jaa ribaadiyaa yimid calaa qacuudin qaalin yar ama qurbac saaran qacuudka waxaa la yihahdaa waa neefka amaba qurbaca lix sanana aanan gaarin in la koro oo la gaadiidaystana gaari gaadiidnimana wuu gaari laakiin lix sano ma dhaafin halkaasa uu ku egyahay qacuud ayaa la yihahdaa qurbac yaro xoogan fasabaqaha markaas hoshii ka dhereeyey fashaqa cala lmuslimiina muslimiinta arrinkaa wuu dhibay oo muxuu ahaa arrinkaas in qurbac yarood nin ribaadiye wata nabi maxamed ala sl hashiisii cadba ahayd oo ka hormar aad buu dhibay falamaa goortira uu arkay maa fii wujuuhihim wajiyaalkooda ayaa nabigu u weydiy abcan qaalu waxay ihahdeen qaalu waxay yhaheen ya rasul rsulka allow subiqat ilcadba hashi cadbeed ayaa laga hormaray qaala wuxuu nabigan sal slm ina xaqan xaq ayuu ahaaday calalaha la weyne alaa yarfac inuusan kor u qaadin min addunya addunyada shayun shay ilaa wadacahu dhulka ayuu dhigaa bal eega mansab kasta qofka ha gaaro madax maa dhulka loo dhigi maal kasta helo waxaa weeyaan carada unbaa afka loo gelini si kasta ha noqdo caafimaad kasta ha qabo waxaa uma radadnaahu asfala saafiliin wahaa yacni ma jirto minkum man yuriidu ilarda alcumul marka meel adduun wax adduun ku sugan kul aladii fowqa turaabi turaabu abadan waa ilaahay xaq subxaana wa tacaala korkiisa isaga issaaray isaga rabbi isa saaray weeyaan xadiiska kun shan boqol iyo sagaaliy sideetanaad waa xadiis saxiix akhbarna cimraan ibn muusa alleydi waa saduq qaala xaddatana cabdulwaarif ibnu saciid atamiimi waa hiqatun dabtan rumiya bilqadar walam yahbut kow can muxamed ibni camr alleydi waa saduuqun lahu ohaam can abi اlxakam mowla libani leyth waa maqbuul can abi hurayrata radia allahu ta nabigna nabiga wuxuu yihi laa sabaqa tartan iyo baroodsiin iyo orodsiin ma jirto lacag lagu kala qaato ilaa fii qufin eh, cag aw xaafirin amaba qoob mooyane wax muxuu ahaa cag lah ama qoob lah in la tartansiiyo saa wax lagu kala qaata mooyane ma jirto inta kale baab aljalabu baabu ljalabi jalab cadayn la cadeeyo baabkan u baab yahay jalabka waxaa weyaan waa dhawaaqa markii fardaha la kaxayna amaba waxaa weyaan awrta la kaxayna oo tartanka lagu jiro in muxuu ahaa la dhawaaqo oo qofka muxuu aha aad u qayliyo sayxadaas ayaa jalabka la yihahdaa asiyaaxu cala alfarasi aw اlibil aw اljamal liyakuuna ashadda cadwan inuu waxaa weya aad u dheereeya ayaa loogu qaylinaya taas iyada marba haddii tartan lagu jiro aamus qayl lama ogola maxaa yeelay cadaalada la rabaa dadka waxaa laga yaaba kan faraskan saaran oo faraskiis uu ka orod badan yahay kan kale inuu cod gaaban yahay uusan dhawaaqi karina laga yaaba waxa lagu tartamaana qof waxa tartamaa labada nin maahan waxa tartama waa fardihii inkastoo ninkana uu dawrku leeyahay tabtiisa iyo sida wax u kacin kara iyo marka haddii aad ka dhawaaq mxuu ahaa dheeraado ninkan waxaa laga yaaba faraskiisii oo gaabin lahaa inuu kan kale ka tago wa caleyhi marka min baabi muraacaati alcadli in dhawaaqaas iyo qayladaas aan la ogolanayo marka halkan ayaa noola cadayn doona insha allah tabaraka watacala xadidka saddex kun shan boqol iyo kob iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa ama sagaashanaad miya saddex kun shan boqol iyo sagaashanaad waa xadiid saxiix akbaranaa moxamed ibn cabdillahi ibn wasiic albasri waa iqa qala xadaثna yaزيid wh bn zurayc wa iqaة tabt qala xadaثna xumayd ibn abi xumayd طawil wa iqaة yudlis qala xadaثna asan xasan ibn xasan اbصri wa can imran bn xusein radia اllahu taعala canhu arضah can nebi nabig uu sal slm qal nabigeen wuxuu yihi cimran bn xusein qabiilkiis ma taqaanaan qabiilkiis ma taqaanaan culama la soomaaliya mis carab ya a ya <laughs> ay meel kale ku sheega kabaan foga waa khusaac reer bani khusaac wa alkhusaaci wa khusaacana waa taqaanaan iyo bani bakr qisadooda sooma taqaanaan khusaaci bani bakr marka nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam ay niminkii eh, quraysh ay tobanka sana heshiiska geli jireen oo xudaybi lagu geli jiray qodobadii bunuudi lagu heshiy waxaa ka mid ahaa khusaaca inay xilfi iyo garab iyo isbahays la yeeshaan nabigeena sal allahu alayhi waali wasalam oo taabashada khusaac far la saaro ay ka dhigan tahay in nebi maxamed la taabtay alah slat slam niminkan bani bakrin ay xilfi iyo la yihiin niminkan reer quraysheed taabashada bani bakr la taabtana ay la mid tahay in quraysh la taabtay soo ma xasuustaan marka dagaalkii lagu furay magaalada maka sababta keenta maxay ahayd niminki khusaac ya ha khusaaca oo iska muxuu aha weliba dad xataa badoon muslima ay ku jiraan ayaa waxaa weeyaan inta la qabtay habeen la miray nimankii reer quraysheedna ay logistic ahaan waa taqaan logistic hoos ay hubki iyo qorshi iyo xogta iyo ka siiyeen ayaa nimanka gam laga sii faqataluuna rukcan wasujadan waa tii muxuu aha ninkood gabyaaga aha intuu soo orday uu muxuu ahaa magaalada madiine soo dhex istaagay kadibna gabay dheer ayuu muxuu ahaa tiriyey wuxuu ku khatimay marka faqataluuna rukcan wasujadan waxayna gooyeen oy gam naga siiyeen anagoo rukucsanoo sujuudsan markaasaa nusirta nabig lagu gargaar markaasa jaxaafishii ciidankii la dhaqaajiyey toban kunoo ciidan ilaa magaalada makoo dhanba la rogo ballantiyaa ka baxay marka nimanka bani bakra ka baxay marka cimraan bin xusein raggaas uu nabigeen u hiilay cala sla oo garabka ay ahaayeen iyuu ka dhashay saa socda lama hilmaamo weliga meelaha aan la hilmaamin ay ka tahay quraysh nimanka la yihahdo ansaar oo kale ree ansaar lama hilmaamo nabigeena calayhi salaat slaam soo dhaweeyey isagoo muxuu ah xaaladiisa dogsoontihiin oo xitaa markii dambe uu nabiga ay wax ka yara tarteen alayh salaa slaam uu ku yidhi soo sidaas idinima yeelin oo dad iskhilaafsan oo islaaya oo muxuu ahaa baadiyeysan saas maadan ahayn oo maadan hanuunin wahaakada markaasaa allahu rasuulu aman allahu rasuulu aman yacni ilaahay rasuulkiisa ayaa gallad badan oo gallad badan noo galay muxuu ahaa ilaahayna isagaaba noo nicmay imaankana siiyey nabigan wuuna soo gaarsi diinta soomahde marka markaasaa wuxuu yidhi haddaad doontaan adinkan wax badanaad sheegi kartaan waxaa ka mid aha waxyaabaha nabigeen uu sheegay arabkiisu ka sheegay waxaad dhihi kartaan mid waxaad ahayd garab aanna tol aanna oo muxuu ahaa la soo buriyey markaasaan ku soo dunnay aan ku soo dhoweynay ku beenay waan ku ramaynay aad dhihi kartaan marka nabigeenna calayhi salaa slam waati u dhihi jiray iimaanka xub اlansaar iimaanka in ansaar la jeclaado iimaanka ay qayb ka tahay markaasu ataa nabigeen u dardaarmi jiray marka mararka qaar markaad maraysa saxaabada nabigeena sal slm qolyaha yadka iyo gacanta kula nabigeena ala slam annagayna ugu leeyihin alayhi salatu slam nabigeenna ragga wax taartay oo garabka diinta ku siiyey maanta asbaab waxay u noqdeen annaga inaan muslim noqono oon diinta ilaahay qaadano haddii aan nabi maxamed maalinta usan garab helayn oo ayaga ay garab u noqonin oo sabab ilahay ugu dhigin xaalad say ahaan leed umaynaysaan ya say ahaan leed umeynaysaan ila nabi maxamed war iman lahaa xaalad khatara iska dhici lahayd marka fadligaas in loo ogaado wa oo weliba aad hataa u ogaato fadligaas aad loo ilaaliyo lian nabigeen ala slam niminka reer masr wuxuu yidhi masr waxay leeyihiin raxim ay leeyihiin sihran wa ay leeyihin haloo ilaaliyo ayuu nabigena sal slm masr o dhan waa la socd waa reer masr o dhan maxay ku heleen mataqaana maariya alqibطiya maariya alqibطiya ayaa waxaa weeyaan oo nabigeena alayh salaam alayh salaat slaam ahayd waxaa weeyaan xaaskii udhashay ibraahim u dhashay ayaa halkaa ka soo jeeday oo maqowqis uu soo diray nabigeena sal slam iyo baqashi aad taqaaneen sidoo kale nasabna way leeyihiin miyaa sheegi karo xasuusta kor ah aad u sarreey nabi ismaaciil taana muxuu ahaa adinka homework ah, amaba waajib manzili isku dib ugu noqda bawljanab marka cimran bin xuseen bay marka ay arrintaa naga raacday can nabi nabig xukor sl cimran bin xusein radia allahu taala mustajaabu ducan uu ahaa waa taqaanina bawaasiir ayuu lahaa malaa'igtaa salaami jirtay weligii qof nool malaig salaami oo nabi ahayn maarteen cimraan bin xuseen malaa'igtaa salaami jirtay bawaasiiru qabay markaas wuxuu yidhi waa iska gubay bawaasiirtan iska gubay waa la salaami jiray markaasaan bawaasiirta iska gubay salaamtii laga goostay ganaaxa lagu dhuftay baashigaan ka toobakeen on iskaga tagu yidhi muxuu aan iska dhaafay inaan iska guba oon iskaga sabray waa liisoo noqday radia allahu taala arda culimadeena marka raggii ashaacirada ah wax noo dhigi jire waxay dhihi jireen waxaa weeyaan mustajaaba duca weeyaan markaad maraysaan oo lamara allah alla bary saasay <laughs> dhihi jireen cani nabi nabi maxamed sal qal nabigeena wuxuu yidhi laa jalaba dhawaaq iyo ku buuqitaan iyo kuqaylitaan iyo canaanasho fardaha la tartansiina markii la tartansiina ma jiro weeyaan walaa janaba aras faras lagu daba garab qabani oo lagu garab orasiini kadibna markii kan uu daalo kan kale lagu boodi isna ma jiro weyaan amaba kan kale siina muxuu ahaa tashjiic iyo dhirigelin siina ma jiro faras faras lagu garab qabtana ma jiro laa jalaba dhawaaq ma jiro oo fardaha lagu dhawaaqo oo lagu qayliyo walaa janaba faras faras lagu garab qabtana ma jiro weyaan walaa shiaara shiaarna ma jiro lama ogola fi lislaam islaamnimada shiaarka waxaa weeyaan horaan usoo marnay oo kitaab nikaxan kuso marnay soo mahin in qofka walaashiis uu nin u guuriyo ishardigana uu yahay isna inuu walaashiis u guuriyo meherna meesha uusan ku jirin amaba wahaa kada gabadhiis waa la mid o ahay waman qofkii intahaba booba nuhbatan bobid oo muxuu ahaa hanti umadeed booba falaysa mina anaga mid ma aha ayuu nabig leh sala allahu alayh wasalam baabuljanab janabka soo marnay waa faras faras lagu garbato marka la dansiina xadiiska kun shan boqol iyo ko iyo sagaashanaad waa xadii saxiix akhbarna moxamed bin bashaar wbundar qaala xadaثna moxamed ibn jacfar wbundar qaala xadaثna shucba waa imaamkii can abi qazca abu qazca waa suwayd ibnu xujayr albahili waa iqatun abu daawuuda wuxuu leeyay cimraan ibn xusein muusan waxa kama maqlin haddana waa loo dhexeeyaaba alxasan ibn xasan albasri yasaar waa iqatun faqiihun faadil mashhuur yursilu kaiira can imran ibn xusein alkhuzaci radia allahu taala qal wuuu yihi ana rasul sl sl sl rsulkan wuxuu yidhi laa jalaba dhawaaq oo fardaha markii la tansiina la dhawaaqa ama lagu buuqo lagu qayliya lama ogola mana jiro walaa janaba waxaa weeyaan in fardaha faras lagu garab xiro oo la garab orosiiyana ma jiro walaa shiqaara isku bedelasho oo muxuu ah laba eh, gabdhood laisku bedesho meher la-aanna ma jiro fi islam islamnimada xadis saddex kun shan boqol iyo laba iyo sagaashanaad xadiis akhbarnaa akhbaranii imam nasa wuxuu yih akhbarnii waxay warray camar ibn cuثmaan ibn saciid ibn kahiir alqurashi waa saduuq qaala xadaana xadaثana baqiya ibn waliid waa saduuqu kahiiru tadriis can ضucafaa qala wuxuu yihi xadaanii shucba qala xadaanii xumayd ibn xumayd طawiil can anas bn maliki radia allahu taala qala wuxu anas bn malik saabaqa wuxuu tartansay rasul rasulka sal sl saabaqa rasuula rasuulka alle waxaa la tartamay acraabiyun nin reer baadiyeah fasabaqahu markaasuu ka hormaray fakaana waaba iyadoo asaaba fakana waaba iyadoo asxaaba rasul rasulka sal slm wajaduu ay caroodeen fii anfusihim nafyaalkooda min dalik arrinkaasay ka caroodeen faqiila lahu waxaa loo yihi fii dalik arrinkaasaa nabigeenna lala soo qaaday ama asagaa la soo qaaday way u jawaabeen amaba ayagaa ku hormaray dhib ma lah labadaba fa wuxuu xaqun waxaa xaq cala allaha laweyne caza wajal an laa yarfac inuusan sala marinin shayun shay nafsahu naftiisa fi dunya addunyada ilaa wadacahu allaweyne ayaa dejiyo haddii xataa alla ku salamari adi hadaad marka naftaada aad la sii qaado oo mxuu ahaa markaad wax ay yihiin caadi waa saas lakiin markay xoolo yihiin amaba wax mxuu ahaa maalayaaqil ay yihiin sida hashaas oo kale iyo wuxuu nabigu ku tartamay alai slat slaam laftirkeeda kor baa mxuu ahaa ay u qaadan yihiin marka waxaa laga soo qaaday qaaditaanka rabbi u qaaday in isaga kor isu qaaday ayaa laga soo qaaday marka wax ishkaal ma lahan baabu suhmaani اlkhayl jamcu sahmin leebabka iyo falaaraha afwan afwan mxuu ahaa baabu suhmaani اlkhayli fardaha kood qondadooda hada beri waxad maqashaan qondo dumar soo ma maqli qondo dumar adduunka waxaana haysta adinka waxaad malayn kartaan ma aha baabu suhmaani اlkhayli fardaha qoondadooda iyo kootada la siinaa iyo muxuu ahaa qeybta ay leeyihiin marka jihaad la galo fii sabiili اlah qofka farasoo wataa technica wa camal marka faraska waxbaa la siinaya ilan waa la calfinaya oo shaqo badan uu qabanaya oo qofka waranlaho iska muxuu ah socdo wuu ka shaqo badan yahi waana ka waxtar badan yahi marka dhinka faraska watay waxbaa loo qondayni faradkiina waxbaa loo qondayni maxaa loo qondayni marka xadiiska kun shan boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xasan alisnaad sanadkiis waa xasan qaala imam nas akhbarna qaala alxaari ibn miskiin qira'atan calayh wa an asmac can ibn wahb cabdillahi bn wahb almisri qaala akhbarnii saciid ibn cabdiraxmaan alqurashi saduuq lahu awhaam can hishaam ibn curwa an yaya ibn cabaad ibn cabdilaahi ibn zubayr iqatu alsadi iq can jadihi awogiisa cabdulahi bn zubayr radia lahu taala qaaluu anahu cabdulahi bn zubayr kaana wuxuu aday qulu mid yihahdo daraba rasuula nabiga alle wuxuu u qadaray u siiyey u qondayey caama khaybara sanadka khaybar oo khaybar la furtay lizubayr ibn cawaam oo axad ashar mushariin biljanna ka mid ahaa arbacata ashumin afar sahmi ayuu uqondeeyey afar sahmi ayuu u qondeeyey wasahman sahman lizubayr sahmi zubayr baa iska lahaa waa kow wa sahman lidilqurba sahmin wuxuu ku helay qaraabanimadu oo asaga miya hooyadiis lisafiya bint cabdilmualib uma zubayr sahmigaadna aggaas ku soo qaaday wa sahmayn laba sahmina lilfaras faraskay kusoo qaatay maxalushaahidka marka maxay tahay wasahmaan aw wasahmayn lilfaras waa marka faraska wuxuu leey laba sahmi axaadiid ah صaxiixa ayaana ku soo aroortay hada wallah aclam sal lla sl abdi rasul mustafa